alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu wahuwa aladii yaraa dabiiba darri fi dulumaati fowqa sumi اsakri wasaamicu liljahri wاlإkhfaati bisamcihi اlwasiici وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه ilayhi klama muusa cabdahu takliima walam yazal bkhalqihi caliima jala kalaamuhu can اlإxsaaءi wاlxasri wاlnafaadi wاlfanaa'i low saara aqlaman jamiicu shajari wاlbaxru tulqa fiihi sabcaةu abxuri wاlkhalqu taktubhu bkuli aani fanat walaysa alqowlu minhu faani wاlqowlu fi kitaabihi اlmufasal biأnnahu kalaamuhu اlmunazl clى الrasuuli اlmusطafى khayr اlwaraa laysa bmakhluuqin walaa bmuftaraa yuxfadu bilqalbi wabillisaani yutlaa kamaa yusmacu biladani kadaa bilabsaari ilayhi yundar wabilayaadi khaatuhu yusatar wakulu dii makhluuqatun xaqiiqa duna kalaami baari'i lkhaliiqa جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحجثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المطلوب قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصداق منه قيلا wqad rawa athiqaatu can khayri اlmalaa biannahu caza wajala wacalaa fi huluthi اlleyli اlakhiiri yanzilu yaquulu hal min taa'ibin fayuqbalu hal min musii'in طaalibin lilmaqfirah yajid kariiman qaabila lilmacdirah yamunu bilkhayraati walfadaa'il wayasturu alcaybaa wayucطi الsaa'il waannahu yajii'u yowma alfasli kamaa yashaau lilqadaa'i alfasli kamaa yashaau lilqadaa'i alcadli waannahu yuraa bilaa inkaari fi jannati اlfirdowsi biاlabsaari كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس سحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤيات أولياؤه فضيلة وحوجب أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتات مع اعتقادنا لما له اقتضات من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل bal qowlunaa qowlu a'immati اlhudaa tuubaa liman bihaadihim qad ihtadaa wasamida nawca min atawxiidi towxiida ihbaatin bilaa tardiidi qad afsaxa alwaxyu lmubiinu canhu faltaamisi lhuda lmuniira minhu لتتبع أقوال كل مارد غو مضل مارق معاند فليس بعد راد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان casharkeennaana waa kii afraad oo ka mid ah risaaladii sullam اlwusuul min cilmi اlusuul fii towxiid illaahi waatibaaci alrasuul ou iska lahaa xaafid ibnu axmed ibni caliy alxakami raximahu llahu tacaala fasalkii koowaad ayaynu dhexda kaga jirnay oo ku saabsanaa ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa in loo gooni yeelo iyo rabbinimadiisa iyo khaaliqnimadiisa in loo gooni yeelo musanifku wuxuu yidhi wahuwa aladii yaraa dabiiba adari fi اظulumaati fowqa summi الsakhri beytkan huwa aladii yaraa iyo beydka ka dambeeya labadaa beydba wuxuu u daliishanayaa musanifku laba sifo oo ka mid a sifooyinka ilaahay wuxuu yidhi musanifku wahuwa alle alladii kii weeye yaraa arkayo u jeeda dabiiba darri quraanjada socodkeeda fi dulumaati mugdiyaasha dhexdooda ay socoto fowqa summi sakhri dhagax sisib ah dushiisana ay ku soconayso wa saamicun alla kii maqla weeye liljahri hadalka kor loo qaado iyo wal ikhfaati hoosu dhigidiisaba bisamcihi maqalkiisa ayuu ku maqlaa alwaasici ee kala gaaray oo u waasic noqday lil aswaati codadka iyo sawdadka oo idil labadaa bayd musanifku wuxuu kaga hadlay laba sifo oo ka mid a sifooyinka ilaahay waa labada sifo loo kala yaqaana sifatu samci waalbasar ilaahay inuu wax walba arko u jeedo yaraa dabiiba dari fi dulumaati fowqa summi sakhri addarri waa soo marro inaguma cusba waa quraantada iyo waxyaala yararkaa soo maa dabiibkana waxa loo yaqaanaa waa shayga tukubahayoon shaqartiisa lama qalayno tartiibta u soconaya dulumaadkana waa mugdiga quraanjo awalba iyadoo naf weyneyn tartiib u soconaysa meeshuna ay tahay meel mugdi ah oo aan iftiin iyo qorax lahayn haddana dhagax sibsib ah oo waxa weeyaan sibsib a dushiisa maraysa oo halkaa mugdigaa dhex maraysa ilahay waa ujeedaa kama qarsoono quraanjada rurucasada waxyaalaha yaryarkaho meeshaa marayo mugdiga ku dhex jira marka waxay ku tusinaysaa qaybtaasi wax walba ilaahay wuu arka sifada labaad waxa weeye waa samiic ilaahay wax walba waa maqlaa saamicu lilaswaat liljahri walikhfaat hadalka haddaan kor u qaadano iyo haddaan hoos u dhigno ilaahay waa isugu mid labadaa sifaba ilaahay qur-aanka wuxuu ku jamciyey laysa ka midlihi shay-un wahuwa asamiicu albasiir u fiirso wahuwa samiicu ilaahay wax walba midka maqlo wey albasiirna waa maxay wax walba ilaahay waa u jeedaa wax walba ilaahay waa ujeedaa hadalka hoos haddii loo dhigoo la foqo wuu maqlin haddii kor loo qaado wuu maqlin haddii waxa weeyaan xataa niyadaada ay wax ku soo dhacaan waa og ogyahay bisamcihi lwaasici lil aswaati aswaat waa codad samciga ilaahay oo kala gaaray oo u waasic noqday wax kasta oo cod ah oo qof ka soo baxa ama hoos ha noqdo ama kor ha noqday labadaa bayd labadaa sifo ayuu kaga kala hadlay wa huwa alle <coughs> alladii kii weeye yaraa arkayo u jeeda dabiiba darri quraanjada socodkeeda fi dulumaati mugdiyaasha dhexdooda ay socoto fowqa summi sakhri asummu waa dhagaala-aan summun bukun qur-aanka sukumin arag sumigu waa dhagaala-aanta dhagax dhagala'aantii marka waxaa laga wadaa waa dhagax sibsib ah oo waxa weeyaan sibsibna waxaa loola jeedaa meel la qabsada ma leh dhagax kulligiis waxa weeyaan sakhri oo sallax camal ah fawqa summi sakhri dhagax weyn oo sibsiba dushiisna ay ku soconayso ilaahay marka halkaa wuxuu sheikhu ina barayaa aragtida ilaahi subxaanahu wa tacaalaa shay kasta oo la arko ilaahay inuu u jeedo subxaanahu wa tacaala wa saamicun ilaahay midka maqlo weeye liljahri hadalka lala jahro oo kor loo qaado liljahri dhawaqa kor loo qaado hadalka iyo walikhfaati hoosu dhigidda labadaba ilahay wuu maqla haddaad hadalkaaga hoosu dhigatid bisamcihi maqalkiisana ayuu ayuu alla ku maqlaa alwaasici ee kala gaaray lil aswaati codadkoo dhan u waasic noqdoo kala gaaray ilaahi marka wax kasta oo la maqlo ilaahay wuu maqlaa subxaana wa tacaala wacilmuhu bimaa badaa wamaa khafii axaata cilman biljaliyi waalkhafii beydkaanna wuxuu kaga hadlayaa musanifku ilaahay waxyaaluhu asagu isu sugay waxaa ka mid a alcilmu qad axaata bikulli shayin cilmaa wax walba ilaahay cilmi ahaan buu u kooba sifooyinkiisay ka mid taha marka alcaliim wax walba inuu og yahay wa cilmuhu ilaahay ogaalkiisa ayaa ka mid ah waxyaalaha ilaahay uu isu sugay cilmigiisi aqoontiisa ayaa ka mid ah bimaa shay uu og yahay badaa muuqda badaa waa maxay waa shayga muuqda wabadaa lahum min allaahi qur-aanka alla ku sheega wabadaa ay dahara badaa muuqda iyo wamaa shaygii khafiya qarsoon labadaba ilaahay uu ogyahay axaata ilaahay wuu koobay cilman ogaal ahaan iyo cilmibu wuxuu u koobay biljaliyi shayga muuqda iyo walkhafi iyo shayga qarsoon labadaba wax walba hadday wax inaga inaga qarsoon jiraan ilaahay wuu ogyahay wax inuu muuqdo inuu hor yaalla hadday jiraanna ilaahay wuu ogyahay qad axaata bikulli shayin in cilmaa shay walba cilmibuu ku koobo marka halkaasu marka wuxuu rabaa inuu beydkaa u daliishado ilaahay cilmigiisu wax walba inuu kala gaaro wax walba alla uu ogyahay wa cilmuhu ilaahay waxyaaluhu isu sugay waxaa ka mid a cilmuhu ogaalkiisa ayaa ka mid a bimaa shay uu ogyahay badaa muuqda iyo wamaa shaygii khafiya qarsoon labadaba uu ogyahay axaata ilaahay wuu koobay cilman ogaal ahaan iyo cilmi biljeliyi shayga muuqda jeli waxaa loo yaqaanaa waxaa weeye waa badaa bay la macno tahay shayga muuqda daahirka ah iyo walkhafi shayga qarsoon labadaba ilaahay waa isugu mid wa huwa alghanii bidaatihi subxaanahu jalla hanaa'uhu tacaala shaanuhu الحمد لله بهديكم الله سبحانه وتعالى hadhow marka beydka laga baxayo wahuwa alghaniyu bidaatihi subxaanahu hadii la yihahdo culays baa ka imaanaya marka waxaa looga bixin wahuwa alghanii ya-da waa la reebaya wahuwa alghanii bidaatihi subxaanahu wa huwa alle laakiin markaa macnaynayno saanaan u macnaysana wahuwa alle alghaniyu allaha makhluuqiisa ka deeqtoon weeyaan oo qaniga ah oo hodanka ah bidaatihi iskiisa ayuuna dee u deeqtoonyo hodan u yahay iskiisa ayuu ilahay sidiisa bidaatihi daat ahaantiisa ayuu qani u yahay subxaanahu ilaahay nasahnaa oo xumaan iyo ceebba ka hufnaa jalla ilaahi weynaa ama jalla waxa weyn hanaa'uhu ilaahay ammaantiisa ayaa weynaatay tacaalaa waxaa sarreeya shaanuhu ilaahay arrinkiisa sha'nuhu ilaahay arrinkiisa musanifku meeshaan wuxuu kaga hadlahayaa ilaahay horta inuu qani yahay koow wuxuu labaadoo ka hadlayaa shay walba oo khalqiga ilaahay ka midana inuu ilaahay u baahan yahay beydkan aan hadda laqmaynay iyo kan ku-xiga ah labadaa qodob buu kaga hadlaya kow ilaahay inuu qani yahay wax walba ilaahay waa ka maarmaa waa qodob qodobka labaad oo beydka labaadana waa maxay wax walba oo khalqiga ka mida ilaahay bay u baahan yihiin labadaa qodob buu ka hadlaya ilahay waa inaga maarmaa waa inaga deeqtoon yahay inagoo dhanna ilaahay baan u baahanna qeybta koowaad wuxuu kaga hadlay wahuwa alqaniy bidaatihi subxaanahu jalla hanaa'uhu tacaala sha'nuh waa qaynimada ilaahay beydkan xigana wuxuu yidhi wa kullu shay-in wax walba risquhu arsaaqdiisu calayhi alla korkiisa ayay ahaata wa kullunaa dhammaanteenna muftaqirun mid u baahan bay weeyaan mid walba innaga inaga mid ah ilayhi alle oo kaas shay walba oo innaga inaga mid ah qof walba oo noola xayawaan maalaa yacqil mid wax garanaya hadduu yahay iyo nooluhu iyo mid kaleba ilaahay baynu u baahanna ah. kama maaranno arsaaqdiisa arsaaqdeenna asagaa gacanta inoogu haya amaa asagoo inaga deeqtooba wax uu inooga baahan yahay lama arko hal shay oo inooga baahan yahay lama arko wa huwa alle alqaniyu allaha qanigaa weeye shayna uma baahna wax u baahan yahay ma bidaatihi iskiisa iyo sidiisuu qani u yaha subxaanahu ilaah nasahnaa oo xumaan iyo ceeb oo dhan ka hufnaa jalla waxaa weynaaday hanaa'uhu ilaahay ammaantiisu weyweyntaha athanaa waa ammaan tacaalaa waxaa sarreeya sha'nuhu ilaahay arrinkiisa tacaalaa shaanuhuba hadhuu gabay ahaan u akhrinaysa wa kullu shay-in wax walba oo makhluuqaadka ilaahay ka mida kulligood marka hore waxay u baahan yihiin wax ayaga ahaysiiya oo amaamuday u baahan yihiin haddana waxay u baahan yihiin kulligood makhluuqaasi wax arrimahooda u istaaga dhaqdhaqaaqooda iyo xaaladahooda daryeela ilaahay unbaa noqon kara keli ah wa kullu shay-in shay walba oo makhluuqa ka mid ah risquhu arsaaqdiisu calayhi alla korkii ayay ahaato allah waxa weeyaan arsaaqdiisa haya wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa daabad dhulkan dushiisa martaa ma jirto ilaa arsaaqdeeda ilaahay baa gacanta ku haya kulligeed ilaa cala allahi risquha weliba risqigeeda keliya ma ah wa yaclamu mustaqararha wa mustawdacaha meesha ay joogto iyo meesha ay ku nooshaha iyo wax walba ilaahay waa ogyi wa kullu shay-in shay walba risquhu ila arsaaqdiisu calayhi alla dushi bay ahaata wa kullunaa dhammaanteen haddaynu makhluuq nahay muftaqirun mid u baahan baynu nahay ilayhi alle oo kama maaranno labadaa baydna wuxuu kaga hadlay ilaahay hodantinimadiisa iyo qaninimadiisa iyo inaynu u wada baahannahay kallama muusaa cabdahu takliima walam yazal bikhalqihi caliima jalla kalaamuhu can alixsaa'i waalxasri waannafaadi waalfanaa'i low saara aqlaaman jamiicu shajari waalbaxru tulqaa fiihi sabcatu abxuri waalkhalqu taktubhu bikulli aani fanat walaysa alqowlu minhu faani halkaa waxaa ku qoran taqriiban waxaan u malaynayaa waa saddex beyd saddex beyd weeye hal beyd baa ka horeeyo kallama muusaa cabdahu takliima a kallama cabdahu kallama muusaa cabdahu takliima wuxuu ka hadlayaa ilaahay inuu hadlo inuu hadlo suu rabuu u hadlin goortuu doonuna hadlin wuxuu rabuuna ku hadlaya si allaala suu rabo ilahay u hadlin wakhtiga uu doonana wuu hadlin waxa asagu uu rabana wuu ku hadlaya kallama ilaahay wuu la hadlay muusaa nebiyullaahi muuse cabdahu addoonkiisa alla ahaa addoonkii alla ahaa takliiman la hadlin khalaas wakallama allaahu muusaa takliima ilaahay ambiyadiisa qeyb ka mid oo la hadlay tilka arusulu fadalnaa bacduhum calaa bacdin minhum man kalama allah marka ilaahay khalqigiisa qeybo ka mid a ayuu la hadlay muusena waa kano qur-aankii baa wuxuu sheegay kallama ilaah wuu la hadlay muusaa muuse cabdahu addoonkiisa ayuu ilaahay la hadlay takliiman la hadlid marka waa sifo ilahay sifooyinkiisa ka mid a walam yazal ilaah kama zuulin bikhalqihi caliiman caliiman inuu yahay mid yaqaanoo og bikhalqihi abuurkiisa walam yazal ilaahay kama zuulin caliiman inuu yahay mid yaqaana bikhalqihi abuurkiisa iyo wuxuu abuurtay ilaahay inuu yaqaanayo makhluuqiisa ka zuuli maayo ilaahay subxaana wa tacaala marka waa caliim wax walba waa ogyahay wax walba waa ogyahay khalqigiisa wuxuu abuurto dhan waa ogyahay jalla kalaamuhu can ilixsaa'i saddexdaa baydoo dambe wuxuu musanifku kaga hadlayaa ilaahay kalaamkiisu inay mustaxiil tahay oo aysan marra suurtoobaynin ilaahay kalaamkiisa in la koobo wax tirin kara ma leh oo wax tira koobi kara ma leh oo ma dhammaanayo saddexdaa baydoo soo socota intaasu kaga hadlaya jalla wuu ka weynaaday kalaamuhu ilaahay hadalkiisu canilixsaa'i tirakoob koobid canilixsaa'i koobid in la koobo tirakoob waddankan aan joogno waa dhaweyt waxaa la sameeyey tirakoob soo ma ogidin tirakoob waa maxay waa tirin dadka la tirinaya soo maha gurigaaga maaqaa ku nool imisaa joogta marka ilaahay hadalkiisa iyo kalaamkiisa haddii la yidhahdo ha la tiriyo lama koobi karo wax soo koobi kara ma leh jalla wuu ka weynaaday kalaamuhu hadalkiisu canil ixsaa'i koobid wal xasri iyo tirin in la tiriyo oo la xasriyo iyo walnafaadi dhammaansho iyo walfanaa'i baaba waa isku wada mid annafaad iyo maa cindakum yanfad soo qur-aanku mid arag maa waxa cindakum agtiina ahaaday yanfad yanfad wuu dhammaanaya ha wuu dhammaanaya marka tana waa maxay walfanaa walnafaadi ma ma ma ilaahay kalaamkiisu ma dhammaado walfanaa'ina waa baaba ma baabaayo ilahi subxaana wa tacaala khalaas low saara hadday ahaan lahaayeen aqlaaman qalimaan wax qorta jamiicu shajari geedahoo dhan geedaha adduunka ku yaalloo dhan haddii qalimaan loo bedeli lahaa walbaxru baddana tulqaa lagu dhex tuuri lahaa fiihi badda dhexdiisa sabcatu abxurin toddoba badood baddana lagu dari lahaa toddoba bad oo kaleeto oo kulligood waxa weeyaan ay noqon lahaayeen markaas qad wax lagu qoro waalkhalqu makhluuquna taktubuhu ay qori lahayd kalaamkaas ilaahay hu kalaamka alle bikulli aanin wakhti walba ay wax qori lahaayeen khalqu fanat way dhammaan lahayd kuwaa lasoo sheegay oo dhan walxaal laysa alqowlu hadalku uusan ahaynoo minhu kalaamka alla ka mida faanin mid ammaanay wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo musanifku haddii waxa weeyaan wax allaala waxa geeda adduunka yaal oo dhan qalin wax qoro laga dhigi lahaa koow waa qodob qodobka labaadna badda toddoba badood oo kaleeto oo la isku daray inta la isku dhex tuuro loo wada bedeli lahaa qad iyo waxa weeyaan wax wax qor laga dhigi lahaa saddex makhluuqoo idinle inta la isu keena la odhan lahaa kalaamka ilaahay geedahan qalimaanta noqday qaatoo qora qadaad haysataanna waa badahaas aad wax ku qoraysaan qalimaantuna waa dhammaan lahayn geedaha ah badduna waa dhammaan lahayn makhluuquna say wax u qorayaan bay ayaguna gacmuhu dhammaan lahaayeen kalaamka ilahina waa sidiis wax dhammaaday ma tiro badni intuu ka qabo marka ilaahay kalaamkiisu ma dhammaado lama tirin karo lama tiro koobi karo khalaas jalla wuu ka weynaaday kalaamuhu ilaahay hadalkiisu canil ixsaa'i koobid in la koobo wal xasri iyo tiro xasriga laftirkiisu waa la mid xasriga in la tiriyo iyo wannafaadi dhammaansho iyo walfanaa'i baaba low saara hadday ahaan lahaayeen aqlaaman qalimaan jamiicu shajari geedaha oo dhan waalbaxru baddana tulqaa la ridi lahaa fiih dhexdiisa sabcatu abxurin toddoba badood waalkhalqu makhluuquna taktub ay qori lahayd hu kalaamka alle bikulli aanin waqti walba hadhow marka gabaygaa la akhrinayo waalkhalqu taktubhu bikulli aanin faanat intaa lasoo sheegayba way dhammaan lahaayeen oo geedaha iyo qalimaanta iyo badaha iyo makhluuqa walxaal layse alqowlu hadalku uusan ahayn laysa uusan ahayn alqowlu hadalkoo minhu kalaamka alla ka mid ah faanin mid dhammaanayo ah, hadalka alla dhammaanayo ayib waalqowlu fii kitaabihi lmufasal biannahu kalaamuhu lmunazal cala alrasuuli lmustafaa khayri lwaraa laysa bimakhluuqin walaa bimuftaraa wuxuu musanifku kaga hadlayaa halkan kalaamka ilaahay oo qur-aanka ah inuusan makhluuq ahayn ayuu rabaa inuu meeshan kaga hadlo kalaamka ilaahay oo qur-aanka ah inuu akhrisano makhluuq inuusan ahayn buu rabaa inu kaga hadlo markaasu wuxuu yidhi wal qowlu hadalka aan aaminsannahay oo aan ka diindhiganayno fii kitaabihi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisana ahaaday almufasal ee la kala dhigdhigay biannahu kitaabka alle kalaamuhu hadalkii alle inuu yahay xaqiiqatan waa si dhab ah xaqiiq ahaan kalaamkaan qur-aanka hon akhrisano waa hadalkii alle hadday noqoto xagga xuruufta iyo hadday noqoto xagga macaanida labadaba kalaamkaasoo almunazal la soo dejiyey alla xaggiisa laga soo dejiyey cala arasuuli rasuulkiina lagu soo dejiyey rasuulkii almustafaa ee la doortay <coughs> alxamdulilah يهديكم الله يصلح بالكم marka kalaamuhu almunazal ee la soo dejiyo ilaahay agtiisa laga soo dejiyey yaa lagu soo dejiyey kalaamka alle calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalama rasuulkiisa ayaa lagu soo dejiyey cala rasuuli rasuulkii dha almustafa ee la doortay khayril waraa makhluuqana ugu khayrka badnaa alwaraa waa khayrka Ah, alwaraa waxaa ka wada waa makhluuqa alwaraa makhluuqa weeyaan marka musanifku wuxuu leeyahay cala rasuuli rasuulka dushiisa lagu soo dejiyey rasuulkii khayril waraa makhluuqa ugu khayrka badnaa laysa ma ahaanin hadalka alle bimakhluuqin wax la abuurayoo makhluuqa ma aha walaa bimuftaran wax la been abuurtayna ma aha ayib eh, iftiraa waa been abuurka sidii qurayshi ay yidhaahdeen in haadaa ilaa ifkun iftaraahu waxaani ma aha ilaa waa been uu maxamed been abuurtay beentood weeyaan nebi maxamed ma been abuurana waa hadalkii alle marka kani waa kitaab qur-aan ah oo mufasal ah kitaabun uxkimat aayaatuhu humma fusilat waa kitaab aayaadkiisa la sugay haddana la kala dhigdhigo oo la kala faahfaahiyey axkaamtiisa iyo alfaaddiisaba wal hadalka aan aaminsannaho ka diin dhiganayno qowlkaasoo fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa ahaaday almufasali ee la kala dhigdhigay biannahu kalaamkaasi qowlkaasi kalaamuhu ilaahay hadalkiisi inuu yahay almunazal ee la soo dejiyey yaa lagu soo dejiyey cala rasuuli rasuulkii almustafa ee la doortay khayril walaa makhluuqa kii ugu khayrka badnaa ahaa laysa ma aha nin kalaamka alle bimakhluuqin mid la abuurtay mid la abuuray walaa bimuftaran mid la been abuurtayna ma ah yuxfaduu bilqalbi wa billisaani yutlaa kamaa yusmacu bilaadaani musanifku wuxuu rabaa halkaa inuu kaga hadlo laba waxyaalood qur-aankaa aan soo qaadannay waxa qalbiga aad ku xifdintiin oo aad ku haysaan waa asagii waa kalaamka alle carabka waxaad ku akhrinaysaanna waa kalaamka alle dhagihiinna waxaad ku maqlaysaan marka qur-aanka la akhrinayana waa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa marka aad la akhrinayo waxaad eegaysoo fiirinaysid waa kalaamka ilaahay haddii la yidhaahdaa ha la qoro waxa la qorayo oo qur-aanka hodyeersanaysaa waa kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala intaasoo qodob barraba meesha inuu kaga hadlo waxa la xifdiyo oo qalba lagu xifdiyo kow oo qur-aankii ah qur-aanka hadda soo ma xifdisanidin waxa aa xifdisantihin waa kalaamkii ilaahay kow haddaad tidhahdaan waa akhriyaynaa waxaad akrinaysaan waa kalaamkii ilaahay waa labo haddii la yidhahda ha lagaa dhagaysto ama adigu aad dhagaysanaysa waxaa dhagtaada kusoo dhacaya oo qur-aanka ahay waa kalaamka ilaahay haddii ay noqoto in waxa weeyaan aada fiirisido adugu aada akhridid waxaadase ujeedo akhrisanaysa waa kalaamka ilaahay yeerse haddii lagu yidhahdo qur-aankiidu fartaada ku qortid waxaad qoraysa waa kalaamka ilaahay shantaa qodob waa saas wuxuu yidhi yuxfadu waa la xifdiyaa qur-aanka bilqalbi qalbigaa lagu xifdiyaa wa billisaani carabkana waa lagu xifdiyayo waa lagu akhriyaa haddi sidaa ogeed baa nebi maxamed lagu yidhi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika akhri wixii lagu waxyoodoo xagga rabbigaa ka yimid akhri baa li marka xaggee ka yimid xagga rabbigaa yuxfadu qur-aanka waa la xifdiyaa bilqalbi qalbigaa lagu xifdiyaa wa billisaani carabkana waa lagu xifdiyaa oo waa lagu akhriyaa macnaha waxaad tidhahdaa wa billisaani carabkana yutlaa waa lagu akhriyaa dhehaa wa billisaani carabkana yutlaa waa lagu akhriyaa kamaa sida yusmacu loogu maqlo bil aadaani dhagax maaqa qodobad haysa yuxfadu bilqalbi kow wa billisaani yutlaa carabkana waa lagu akhriyaa labo kamaa yusmacu sida qur-aanka loogu maqla bil aadaani dhagah soo saddex ma haysid kadaa kaa waxaa la mid ah bil absaari indhaha ayaa yundaru lagu eegaa ileyhi xaggiisa hadday eegid noqotana marka la akhrinayo waxaad fiirinayso musxafkan kugu yaalla waa kalaamka ilaahay kadaa kaa xaaluu la mid yahay bil absaari indhaha yundaru waa lagu eegayaa ilayhi kalaamkii alle iyo qur-aankii afar qodob soo ma haysid wa bil ayaadi gacmahana khatuhu qoraalkiisa ayaa yusadaru lagu qoraa sadarka caadiga soo ma taqaanaan alfaadan meesha ku qoran sadarka koobaad sadarka labaad asatru waa qoritaankii marka marka wuxuu leeyahay wa bilayaadii gacmaha khatuhu qoraalkiisa yusadaru ayaa lagu sadareeyaayoo lagu qoraa inahu la qur'aanun kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almutaharuun waa qur-aan kariim ah fii kitaabin maknuun kitaab la ilaashay dhexdiisuna ahaaday dadka daahiriinta dadaan ahayna ma taabtana daahirka ah wa bilayaadii gacmaha khatuhu qoraalkiisana yusataru waa lagu qoraa wa kullu dii tan dhammaanteed makhluuqatun mid la abuuray weeye xaqiiqatan dhab ahaan waa tee u fiirsa qur-aanka waxaad fiirisaa waxaa la yidhi shan qodob baan sheegnay aada ila socda qodobka koowaad wuxuu ahaa qur-aanka waxaa lagu xifdiyaa qalbiga waxa qalbigaagu xifdiya marka waa maxay yaa waa qur-aankii laakiin waana kalaamkii ilaahay laakiin qalbigaagu waa makhluuq adiga qalbigaagu waa makhluuq waxa uu xifdisan yahayna waa kalaamkii ilaahay soo laba qodob ma kala aha kalaamku makhluuq ma aha laakiin adigu makhluuq baa taa qalbigaaga kow wa bilisaani yutlaa carabkana waa lagu akhriyaa carabka yaa iskale adaa iskale waa makhluuq waa la abuura laakiin waxaanaad akhrinayso kalaamka ilaahaya makhluuq maaha waa kalaamka alleh waa labo kamaa yusmacu bilaadaan dhagahan adiga kugu yaala soo laguma maqlo qur-aanka dhagahaagu waa dhaga makhluuqo qof cadiyo bani aadama wey laakiin waxa dhagaha aad ku maqlay siduu hadalkii alla weeyaan qur-aanka markaan ka hadlayno ayib kadaa bil absaari ilayhi yundaru indhaha ayaa lagu fiiriyaa kitaabka qur-aanka markaad haysatid maxaad fiirinaysaa akrinaysaa soo kalaamka ilahay maaha asagu makhluuq maaha laakiin indhahan fiirinaya maxay yihiin makhluuq bani aadama weeya wa bil ayaadi khatuhu yusataru qur-aankii haddii la yidhahdo yeersood gacanta ku qortid gacantaan qoraysaa waa gacan bani aadam oo makhluuq ah laakiin waxaan ay qorayso oo yeersanayso waa kalaamka ilaah sidaa awgeed wuxuu ku yidhi wa kullu dii tan dhammaanteed te asmaada waxyaalaha lasoo sheegay oo shanta ah oo maxay noqonaysaa qalbiga kow carabka labo dhagaha saddex indhaha afar gacmaha shan soo maaha wa kullu dii tan dhammaanteed makhluuqatun mid la abuuray weeye xaqiiqatan dhab ahaan ayaa loo abuura laakiin shantaa wixii aad ku qabanayso kalaamka allahi makhluuq ma ah mala kala fahma qodobka shantaan qo shantaan shay dhagaha indhaha qalbiga carabka gacmaha waa makhluuq laakiin wixii intaad u isticmaalayso qur-aanka ilaahya makhluuq maaha waa kalaamka ilaah khalaas duuna kalaami baari'i lkhaliiqa wa kullu dii tan dhammaantae shantaahi makhluuqatun mid la abuuray weeye xaqiiqatan gebi ahaan duuna kalaami baari'i lkhaliiqa allaha khalqiga abuuray hadalkiisa asaga maya duuna kalaami baari'i lkhaliiqa baari soo shala maynaan soo maray baari lbaraaya baari midka wax abuuray soo khaaliq ma aha midka wax abuuray alkhaliiqana waa makhluuqii la abuuray duuna kalaami baari'i lkhaliiqa makhluuqa allihii abuuray kalaamkiisa asagu makhluuq ma aha kuma jiro marka meesha maxaa ka soo baxay qalbiga iyo wuxuu xifdisan yahay waa kala labo qalbigu waa makhluuq qur-aanka uu xifdiyana makhluuq ma ah indhaha iyo waxay fiirinayaanoo qur-aankii ah indhuhu waa makhluuq laakiin qur-aanku makhluuq ma ah gacmaha iyo qur-aanka ay qorayaan gacmuhu waa makhluuq laakiin qur-aankan ay qorayaan makhluuq ma aha dhagaha iyo qur-aanka ay dhegaysanayaan dhaguhu waa makhluuq laakiin qur-aanka dhagtaada kusoo dhacayaayo makhluuq ma aha ayib qaabkaasa u fahmaysaa jallat sifaatu rabbina araxmaani can wasfihaa bilkhalqi walxidhaani fasawtu waalalxaanu sawtu lqaari lakinama almatluwu qowlu lbaari ma qaalahu laa yaqbalu tabdiila kalaa walaa asdaqu minhu qiila dhowr qodob buu meeshaan kaga hadlayaa wuxuu leeyahay jallad way weynaatay sifaatu rabbinaa rabbigeen tilmaamihiisu way weynaadeen rabbigii arraxmaani ee naxariista guud ah naxariisanayo raxmaanka naxariisanayay jallad way weynaatay sifaatu rabbinaa rabbigeen tilmaamihiisa rabbigii arraxmaani ee naxariisanayay maxay ka weynaatay can wasfihaa ku tilmaamideeda bilkhalqi makhluuqnimo lagu tilmaamay inay makhluuq tahay uu ka wen yahay ilaahay iyo walxidthaani wax soo cusboonaadoo gadaal ka yimid xidthaan xada kitaabka hore waxaa kusoo martee man axdatha fii amrina maxaan ku macnayn jirri man axdatha wixii gadaal kaga soo dara sooma ahayn marka xidthaan xadadku waa wixii gadaal ka yimaada ilaahay tilmaamihiisu marka meelay ka bilowdaan ma leh meelay ku dhammaadaanna ma leh xagga marka la fiirsho awalkooda weligood waa soo jireen xagga baaqi ahaanshaha marka la fiiriyana weligood way jiri jireen weligood way jiri doonaan ma la fahmo qodobka ah marka ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisu waxay ka weynaadeen inay tilmaamaha makhluuqa shabahaanoo wax gadaal ka yimid ay noqdaan ama dhammaanaya ma aha ilahay tilmaamihiisu saas jallad way weynaatay sifaatu rabbinaa rabbigeen tilmaamihiisa rabbigii arraxmaan ee naxariisanayay can wasfihaa ku tilmaamideeda bilkhalqi makhluuq lagu tilmaamo iyo thaani wax gadaal ka yimid oo gadaal ka soo cusboonaaday fa sawtka qur-aanka akhrinaya codka kaa soo baxay sawdku waa codka soomaa hadduu yahay mid kor aad u qaaddo qur-aanka aad la qaylinaysid iyo hadduu yahay mid aad hoosu dhigaysid labadaba iyo wal alxaanu laxanka laxanka waxaa loo yaqaana dadku qur-aanka markay ka baxayaan akhrinaya sooma kala cod quruxsana dadba aada cod quruxsan laxanka taasaa loo yaqaana ad moodiisa wax la garaacayo o kaleeto dhuuntiisa as leedahay ma waxbaa ka dhaqdhaqaaqayo ka socda marka fa sawtu codkii qur-aanka lagu akrinayo adaa hadda qur-aan akrinaya bismi illaahi araxmaan iraxiim codkaan yaa iskale codka qaylilahay aduu kaa soo baxaya laakiin waxaad akrinayso alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah iskale waa kalaamkiisi mala fahm codkaana adgu leedaa makhluuq baata waxa laakiin aad ku dhawaaqaysid hadalkii ilaahay weeyaan fa sawtu codka marka hadduu yahay mid kor loo qaaday iyo haduu yahay mid hoos loo dhigay iyo wal alxaanu laxanka la saarahayo codka cod qurxinta ah ama ha foolxumaad codku ama ha quruxsanaad aad saaranaysid sawtulqaari qofka wax akrinaya sawtkiisii wey lafaam qodobka hadda soo anugu hadli maayo hadalkaan ha ku hadlaya iskale anaa iskale anaa hadlaya anaa hadlahayo anaa hadlaya waa tusaale laakiin waxaan akrinahayo maanaa iskale shaksi kalaa iskale qur-aanka ilaahayna tusaale ahaan markaynu akriyayno acuudu billahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin aduu codkaar aduu kaa soo baxaya waa cod makhluuq waxa laakiin aad ku dhawaaqaysoo akhrinaysid adigu malihid waa kalaamka ilaah marka wuxuu yidhi fa sawtu sawtku waxa weeye fa sawtu iyo wal alxaanu lqaari qofka wax akhrinaya codkiisii weeye laakinama almatluubu laakiin midka la akhrinayo kan la akhrinayo qowlulbaari allah waxa abuura hadalkiisii weeye almatluubu tilaawadu waa akhrin utlu watlu soo qur-aan ku arag watlu akhri attilaawa waa akhrin laakinama almatluwu kan la akhrinayo hee qowlulbaari ilaahiga wax abuuray hadalkiisii weeyaan labada qodob mid la kala fahmo codka yaa iska leh adaa iskale waa makhluuq haddaad cod quruxsan tahay iyo haddaad cod foolxun tahayba asawtu walalxaan sawtkana waa codkii alxaantuna waa codkii maxa weeyaan ama quruxda sana ama foosha xumaan adaa iska leh sawtulqaari wey qaari waa qofka akrinaya ayib laakinama almatluwu ka la akhrinayo oo la gudanayo waxa weeyaan aada ku sawdaynaysid qowlulbaari allaha wax abuura hadalkiisii weeye maa waxa qaala uu yidhaahdo hu shaygaas maa waxa qaala alla uu yidhaahdo hu asaga laa yaqbalu ma aqbala adtabdiila in wax laga bedelo hadalka alle inaad saa rabti ka samaysa ma samayn karti sidaa awgeed baa qur-aanka alle wuxuu ku sheegay laa yubadalu lqowlu ladaya laa yubadalu lqowlu ladaya hadalka agtayda lama bedelo qolyo gaalaha nabiga inta yimid bay waxay yidhaahdeen i'ti biqur'aanin hayri haada aw badilhu labaan mid kaa rabnaa baa leehi qur-aankaa waa nacnay mid kala kee haddaadan taa samaynaynin qur-aankaa naga bedelo mid xoogaa fiicfiican oo wax kale ka hadlaya keen oon gaalnimada iyo waxyaalahaas ka hadlaynin qur-aan fiican la imu baa lehi nabiga markaasaa waxaa lagu yidhi waxaad ku dhahdaa maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi saan raba qur-aanka kama samayn kara xabad kama bedeli kara anugu hal xaba kama bedeli karo nebigu sal alay slam ma la fahmay marka maa waxa qaala hu alla uu yiraahdo waa maa waxa qaala alla uu yidhahdo hu maagaba laa yaqbalu ma aqbalayo atabdiila bedelid in wax laga bedela ma aqbalayo kallaa arrinkaasu ma dhacayo walaa asdaqu cid ka run badanna ma jirto minhu alle qiilan xagga oraahda qur-aanka waxaad ku aragteen waman asdaqu min allaahi xadiidan waman asdaqu min allaahi qiilan labadoosu kuwina arag yaa ilaahay ka run badan yaa ilaahay ka sheeka run badan hadduu qur-aankiisu sheekaynayo cid ka run badan ma leh hadduu hadlayana wax ka run badan ma leh kallaa arrinku sidaas maaha ma dhacayo walaa asdaqu cid ka run badan ma jirto minhu min allaahi alle qiilan xagga oraahda iyo hadalka waqad rawa thiqaatu can khayri lmalaa biannahu caza wajalla wacalaa fii huluthi leyli alakhiiri yanzilu yaquulu hal min taa'ibin fa hal min musii'in taalibin lilmaqfirah yajid kariiman qaabilan lilmacdirah yamunu bilkhayraati waalfadaa'il wayasturu alcayba wa yucti afartaa baydoo hadda aan akhriyey waqad rawa hiqaatu laga bilaabay ilaa halkaa afartoodaba wuxuu kaga hadlayaa sifo kitaabtii horena aan ku soo marray kitaabkii khud caqiidata kahayo sifatu nuzuul ilaahay inuu soo dego soo maynaa soo marin xadiiskeeda ma xusataa muxuu ah yaa wariyey rawa muslim soomaynaa soo marin xadiidkiibuu ka hadlaya wuxuu leeyahaa ilaahay wuu soo degaa wuxuu yidhi waqad rawaa waxay wariyeen athiqaatu dad lagu kalsoon yahay baa waxay wariyeen can khayri lmalaa makhluuqa ruuxu ugu khayrka badnaa iyo jamaacada biannahu alle caza qaalib ahaayo wajalla weynaayo wacalaa sarreeyi fii huluthi ley fii thuluthi leyli habeenkii saddex meelood oo meel markay tagto al akhiiri ee dambe yanzilu inuu soo degayo ilaahay yaquulu inuu alla odhanayo hal min taa'ibin qof toobad keenaa ma jiraayo toobad keenaya oo fa yuqbalu toobadda laga aqbalo qof ii toobad keenaya oo aan toobadda ka aqbalaa ma jiraaba odhanaya intuu soo dego hal min musii'in qof xumo sameeyey ma jiraa daalibin oo codsanaya lilmakfirati dembi dhaaf yejid wuxuu helayaa hadduu qofkaasi jiro oo sidaa sameeyo kariiman alla deeqsi ah qaabilan oo aqbala lilmacdirati cudurdaarka haddaad ilaahay u cudurdaarto tiri allah waa khaldamay iska kay cafi wuu ku cafiyaya kariim waa deeqsi ilaahay yamunu ilaahay wuxuu ku galladaystaa bilkhayraati wanaagiyo waalfadaa'ili ixsaan wa yasturu ilaahay wuu asturaa alcayba dadka ilaahay waa u ceeb asturaa wa yuctii ilaahay wuxuu siiyaa assaa'ila qofka wax weydiisanayana muraadka uu leeyahu ilaahay siiya halkaa marka waxaad ogaatay sifadan sifatu nusuul ah abyaadaas afartaanoo lagaga warramay waxaa waajib in uga ah inaynu rumayno ilaahay inuu soo dego fii thuluthi leyl akhiir kayfiyada iyo qaabka usoo degana ma naqaano waxba kama fahmi karo intaa ma la fahmi xadiidka nabigae ku sugnaatay sal allau alayhi wasalam axaadiidta ka waramaysa nabi maxamed inuu soo degana waa mutawaatir dad badan ayaa wariyey marka sidee baan maxaan samaynaynaa waxaynu leenahay sidaa ay ku timid baan u rumaynaynaa soo degitaankaan aan naqaano kan makhluuqa ah iyo kan ilaahay isma shabaha shuqul iskuma leh kan makhluuqa waynu naqaan laakiin kan ilaahay ma naqaan see usoo degaa waa su-aal khaldan laakiin waxaan leenaha waa soo dega xaggee ka ogaateen axaadiistii nabiga sal alla alay waslm bas waqad rawaa way wariyeen adhiqaatu dad lagu kalsoon yahay can khayri khayrilmalaa makhluuqa dadkii ugu mala waa dadka tirada badan baa la yidhahdaa marka dadka ruuxii ugu khayr ka badnaa biannahu alle casa qaalib ahayo wajalla weynaayo wacalaa sarreeye fii huluthi alleyli alakhiiri yanzilu yanzilu inuu soo dego fii thuluthi lleyli hameenka saddex meelood oo meel al akhiiri ee dambe hameenka gelinkiisa dambu soo degaya ma naqaan suu usoo dego asagaa inoo sheegay rasuulkiisu sal lla lay slam baa inoo sharxay yaquulu ilaah wuxuu odhanayaa hal min taa'ibin qof toobad keenaya ma jiraa fa yuqbalu toobadda laga aqbalo hal min musii'in mid xumo sameeyey ma jiraa daalibin oo codsanaya lilmakfirati dembigiisa in la dhaafo dembi dhaaf yejid wuxuu helayaa ruuxaasi dembi ilaahay weydiisan kariiman alla deeqsi ah qaabilan oo aqbala lilmacdirati cudurdaarka qofkii u cudurdaarta ka aqbalaya yamunu ku galladaysta dadka yamunnuuna qur-aanka sukmin arag balilaahu yamunnu marka yamunu waa gallad abaal lagu galay weeye yamunu dadka ku galladaystooo abaal ugu gala bilkhayraati khayraad iyo walfadaa'ili waxyaalo wan wanaagsan oo ixsaan ah wayasturu alla wuu asturaa alcayba ceebta ilaahu ceebtayda astur baa la yidhahdaa soomaalida waxay odhan jireen ilaahu carada dusheedana ha nugu ceebayn hoosteedana ha nugu cadaabin ilaahu adduunka intaan joognaa noo caaba astur aakhira markaan qabriga gallaan hana cadaabin wey macnaheedu ayib wayasturu wuu asturaa alcayba ceybta dadka u ceeb qariya wa yucطii wuu siiyaa assaa'ila qofka wax weydiisanaya hadda marka la macnaynaya assaa'ila leenahay hadhow gabayga markaad ka baxaysid lilmacdirati waxa weeyaan lilmaqfirati assaa'ili odhan mayse ee hal min musii'in qaalibin lilmaqfira yajid kariiman qaabilan lilmacdira yamunu bilkhayraati waalfadaa'il wayasturu alcayba wayucطi asaa'il qaabkaas dadha uga baxaysa waannahu yajii'u yowma alfasli kamaa yashaa'u lilqadaa'i alcadli halkaa bayd musanifku wuxuu kaga hadlayaa maalinka qiyaame ilaahiy inuu imaan doono suu dadka u kala saaro wuxuuna ku imaanayaa sidii asagu uu doono siduu uu rabo ku imaanaya maalinkaa asagaa siduu rabo ku imaanaya adigana lagaala tashan maayo sida uu ku imaanayana inagu ma naqaano ma naqaano hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum ullahu fii dulali min alqamaam suu qur-aanku mid arag hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum llahu ilaahay wuu imaanayaa marka maalinka qiyaame sifadaas marka imaatinka ahoo ilaahay inuu imaanayo sifatulmajii ama ityaan ah ilaahay waa u sugaynaa laakiin keefiyadeeda ma naqaan ilaahay ma imaanaya qiyaamada haa qofkii ku yidhahda sidee u imaanaya ma naqaan baad leedahay maba fahmi karnaba wa annahu alle halkaan bayd intaasu kaga warramaya yejii-u inuu imaanaya yowma alfasli kala saaridda maalinkeeda haadaa yowmulfasli qur-anka soo kumid arag alfasli waa kala saarid dadkii xunxumaa iyo dadkii wan wanaagsanaan baa kala soocaya yowma alfasli kamaa sidii yashaau uu doonuna u imaanaya sida isagu uu rabo u imaan wuxuuna u imaanayaa lilqadaa'i kala xukumid alcadli ee cadaalad ah alqadaa waa kala xukumid dadka in la kala saaroo la kala xukumo weliba waa qada cadaalad ku salaysan weeyaanoo ilaahay waa caadil wa annahu yuraa bilaa inkaari fi jannati alfirdowsi bilabsaari kullun yaraahu ru'yata alciyaani kamaa ataa fii muxkami alqur'aani wa fii xadiidi sayidi alanaami min gayri maa shakin walaa iihaami ru'yata xaqin laysa yamtaruunahaa ka shamsi saxwan laa saxaaba duunahaa wa khusa biru'yati wliyaa'uhu fadiilatan wa xujibuu acdaa'uhu shantaa baydna wuxuu kaga warramayaa hal masale oo ah ilaahi maalinka qiyaama in la arki doono oo dadku arki doonaan bas shantaa bayd bu intaasu kaga hadlaya mala fahma qodobka shantaa baydoo haddaan akhrino laga bilaabo wa annahu yuraa bilaa inkaari ilaa beydka bogga ugu dambeeya fadiilatan eh, eh, fadiilatan xujibuu acdaa'uhu sooma jeedaan shantaa bayd wuxuu kaga hadlayaa ilaahay qiyaamada in la arki doono ma la fahmo qodobka khalaas waan arki doon waan ka hadli doonaa wa annahu alle yuraa in la arki doono bilaa inkaarin inkirin la-aan iyadoon la diidaynin fii jannati lfirdowsi jannada firdowsa dhexdeedana lagu arki doono lagu dhex arki doono oo dadka arkaya macnayo ku dhex jira bil absaari indhahayna ku arkayaan ilaahay indhahooday ku arkayaan kullun ruux walba yaraa wuu arkayaa hu alle ru'yatalciyaani aragti dhaba ayuu arkayaa ciyaan cayn soo isha lama yidhaahdo ru'yatalciyaan iyo absaarti waa isku mid si dhaba ayaad ilahay u arkaysaa ru'yat alciyaani aragti indhaha ah ayaad ilaahay saaraysaa oo indhaha saaraysaa waad arkaysaa kamaa sidii ataa ku yimid fii muxkami muxkamilqur'aani qur'aanka kiisa la sugay qur-aanka muxkamka ahoo la sugay wujuuhun yowma-idin naadiratun ilaa rabbiha naadira rabbigeed bay eegaysaa maalinkaas wajiyaalo wajiyaala maalinkaas ilaahay fiirinaya ayib iyo wa fii xadiifi sayidi alanaam alanaam mso ma soo marra shala maxaa ku soo mara yaa anaam waa makhluuq makhluuqa weeye wa fii xadiifi sayidi alanaami makhluuqa ugaaskoodii xadiidkiisii ayay arrinkaasi ku sugnaatoo ku timid waa xadiidka nabiga loola jeeda sal alla alay wasalam min hayri maa shakin shaki la-aan ayadoon wax shakiyu jirin walaa iihaamin wax ismoodsiidsana ayadaysan jirin ru'yata xaqin aragti dhaba ah ayay ilaahay dadku arki doonaan oo laysa aysan ahayn yamtaruunahaa kuwa ka shakinaya ka shamsi sida qorraxdaoo kaleeto saxwan ayadoo weliba aan wax daruuru ka sokaynin laa saxaaba wax daruurana duunuhaa sokada aysan ku sugnaan waa isku mid saxwa waxaa la yidhahdaa waa qoraxdu markaysan daruurta lahayn laa saxaaba duunahaana waa islaayadii saxaab waa daruur aan daruuri ka sokayn qoraxda oo cirka bartankiisa taagan oo aan daruuri ka sokayn hadday indhahagu fiyow yihiin inaad arkaysa ma ka shakisantaha sidaasoo kaleetaad ilaahay u arkaysaa macnaha sida ilaahay aragtidiisana ka shakin mayso waad arkaysaa laakiin qoraxda dee ilahay waa ka weeya wa khusa waa lagu gooni yeelay biru'yati aragtida awliyaa'uhu ilaahay awliyadiisa dadka awliyada ilaahay baa ilaahay arkaya wey wa xujibuu waxaa weeyaan wakhusa waa lagu gooni yeelay biru'yati aragtida ilaahay la arkayo awliyaa'uhu ilaahay awliyadiisa fadiilatan fadli iyo wanaag xag ilaahay ka yimid buu ilaahay wuxuu ugu deeqay inay ilaahay arkaan wa xujibuu aragtida ilaahay waa laga xijaabay oo ma arkayaan acdaa'uhu ilaahay cadowgiisa kallaa innahum can rabbihim maxaa ka dambeeya yowma-idin lamaxjuubuuna maalinka asagaa ilaahay waa laga xijaabayaa gaalada ma arkayaan laakiin mu'miniinta ilaahay muxuu ku sheegay wujuuhun yowma-idin naadiratun ilaa rabbihaa naadira rabbi bay eegaysaa subxaana wa tacaala marka ilaahay waxaa jannada ku dhex arkahayaay waa muslimiinta gaalo jannana ma tagto cadaabka ay joogaana ilaahay ku arki maayaan malafan qodobkaa shantaa bayd marka intaasu kaga warrama ilaahay in la arkayo oo ay dadku arkayaan oo ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa ay mu'miniintu ku arkayaan gaaladana waa laga xijaabaya wa annahu alla yuraa in la arkayo bilaa inkaarin inkiri la-aan waa la arkayaa sida asagu uu rabaana loo arkayaa subxaana wa tacaala fii jannati lfirdowsi firdowse jannadeeda marka dadku ay dhex galaan bil absaari indhaha ayay ilaahay ku arkayaa kullun ruux walba yaraahu alla wuu arkayaa ru'yata alciyaani aragti dhab ah kamaa sidii ataa ku yimid oo kusoo aroortay fii muxkami lqur'aani qur-aanka kiisa muxkamkahe la sugay iyo wa fii xadiidi sayidi lanaami makhluuqa ugaaskooda xadiidkiisi oo nebi maxamed ula jeeda sal ly sl sidii ku sugnaatay min hayri maa shakin shaki la'aan walaa iihaamin ismoodsiid aan ru'yata xaqin aragti dhaba ayaa ilaahay la arkayaa taasoo laysa isan ahan yamtaruunaha kuwa ka shakinaya ka shamsi sida qoraxdii oo kaleeto saxwan oo weliba ifaysa laysa duunahaa sokadeedana aysan ku sugnaan laa saxaaba wax daruur la yidhaahdana duunahaa sokadeeda aysan ku sugnaan oo daruur ka sokayn wa khusa waa lagu gooni yeelay biru'yati aragtida ilaahay la arkayo awliyaa'uhu ilaahay awliyadiisa fadiilatan fadli ahaan iyo naxariis ilahay xaggiisa ka timid wa xujibuu ilaahay aragtidiisa waa laga difaacay inay arkaan acdaa'uhu alla cadowgiisu oo gaaladii ah wa kullu maa lahu min asifaati ahbatahaa fii muxkami alaayaati aw saxa fii ma qaalahu arasuulu faxaquhu altasliimu waalqabuulu numiruhaa sariixatan kamaa atat maca ictiqaadina limaa lahu iqtadat min gayri taxriifin walaa tactiili wa gayri takyiifin walaa tamhiili bal qowlunaa qowlu a'immati alhudaa tubaa liman bihadyihim qad ihtadaa musanifku wa kullu maa lahu min asifaati ahbatahaa fii muxkami alaayaati aw saxa fii maa qaalahu rasuulu fa xaquhu tasliimu walqabuulu intaa maqawi laba beyd laba beyd soo maaha labadaa beyd buu wuxuu kaga waramayaa ilaahay sifooyinka iyo tilmaamaha uu leeyahay oo qur-aanka iyo sunnada nebigoo saxiixa ku yimid inaynu rumayno kow siday tahayna aan u marro sifooyinka ilaahay sifooyin waa maxay soomaali ahaan waa tilmaamo soo maa wuxuu alla isku tilmaamo qur-aanka dhexdiisa ama nebigiisu uu ku tilmaamay sunnada dhexdeeda sala allahu calayhi wasalama waajib waxaanu waa inaan rumayno sidaas ay tahayna aan u qaadanno ma la fahmo wa kullu maa shay dhammaanti lahu allo u sugnaaday oo mina sifaati tilmooyin tilmaamooyin ah tilmaamooyinkaas oo ahbata alla uu sugay haa ayada fii muxkamil aayaati aayaadkii la sugay dhexdooda ow saxa ama ka ansaxay ow saxa ama ansaxay fiimaa shaygii qaala uu yidhi hu shaygaba alrasuulu rasuulka sal alla alyi wasalam fa xaquhu shaygaa tilmaanta ah xaqiisu adtasliimu waa in la isu dhiiba shaygaas iyo walqabuulu in la aqbalo khalaas maxaa inooga aadan aayad baa timid xadiidka nebigaa yimid tilmaan buu ilaahay ku tilmaamaa atasliim tasliim waa maxay waa inaan isu dhiibno sidaas ilahay yidhi baynu leenahay alsamiicu ilaahay wuu maqlaa waynu leenahay albasiiru ilaahay wuu arkaa alxaliimu mid dulqaad badan weeye alcaliimu mid wax walbeeto og weeye alxayu alqayuumu alla xayiyo nool weeye alqayuumu addoommada maamulkooda uta ma la faham qodobka sidaasaan ugu tilmaamayna walqabuulu waa maxay waa aqbalaynaa waa ku qanacsannahay tilmaan ilaahay inay tahay qur-aankeenu sheegay sunnada nebigeennuna sheegtay sala allahu caleyhi wasalam wa kullu maa shay dhammaantii lahu allo u sugnaaday oo min asifaati tilmaamo ah tilmaamahaasoo ahbata uu sugay haa tilmaamaha allah sugay ahbata alla uu sugay haa ayada tilmaamahaas fii muxkamil aayaati aayaadka kuwooda la sugay ee muxkamka ah aw saxa ama ansaxay fii maa shaygii qaala uu yidhi hu shaygaas alrasuulu rasuulka sal alla lyi waslam oo xadiidka nebiga ah fa xaquhu kaa xaqiisu waxaa weeye fa xaquhu kaa xaqiisu altasliimu waa in la isu dhiibo isu dhiibid weeyaan la isu dhiiba naskaas iyo walqabuulu aqbalid in la aqbalo la yidhahdo waan ogolaanay numiruhaa sariixatan kamaa atat maca ctiqaadina limaa lahu iqtadat min gayri taxriifin walaa tactiili wagayri takyiifin walaa tamhiili bal qowlunaa qowlu a'immati اlhudaa tuubaa liman bihadyihim qad ihtadaa saddexdaa bayd oo numiruhaa ka bilaabanaysana wuxuu musanifku kaga hadlayaa in laga fogaado layskana ilaaliyo taxriif wax la yidhaahdo iyo tactiil in lagu sameeyo nusuusta waa soo marray taxriif iyo tactiil iyo tamdiil soo garan maysa wuxuu yidhi numiru waan socodsiinaynaa haa nusuustaas haa aayadaha qur-aanka iyo axaadiiskaa loola jeedaa nusuusta numiruhaa waan socodsiinaynaa haa nusuustaas sariixatan xaalay tahay mid cad oo daahirkeeday sida ka muuqata ku cad kamaa sidii atad ay ku timid oo alle iyo rasuulkiisa ay uga timid sidii baynu u socodsiinaynaa oo u maraynaa maca ictiqaadinaa weliba iyadoo ay jirto aaminsanaanteenna aan aaminsannahay limaa shayga lahu asagoo u sugnaaday iqtadad nusuusaasu ay keensatay oo tilmaamo wanaagsan ah min hayri taxriifin aynagoon leexilaynin nusuusta alfaadeeda walaa tactiilin aynagoo waxa weeyaan aan diidaynin nusuustaasu waxay keensatay wa wagayri takyiifin aynagoon qaabaynaynin macaanideeda walaa tamthiilin aynagoon alle makhluuqiisa u ekaysiinaynin bal qowlunaa hadalkeenna aan leenaho ka dhiganayno qowlu a'imati alhudaa hanuunka a'immadiisii qowlkoodii weeyaanoo saxaabadii nebi maxamed iyo dadkii ka dambeeyoo wanaagsanaa ah tuubaa wanaag wuxuu u sugnaaday iyo janno liman qofka bihadyihim saxaabada nebi moxamed waddadoodii qad ihtadaa ku hanuunay oo raacay wuxuu leeyahay nusuusta sifaatka ilaahay ah sifaatka soo midaan soo baran waa tilmaamaha ilaahay uu leeyahay ama magacyaashiisa ah oo qur-aanku u sheegay ama sunnada nebigu ay sheegtay sala allahu calayhi wasalama siday tahaan u rumaynayna dhowr waxyaalood midna ku samayn mayno taxriif ku samayn mayna taxriif taxriif waa maxay lafdigaanba in la leexiyaba tactiilla ku samayn mayno nusuustii wixii eekaysanaysay oo sifaadka ilaahiya kamaalka ahaa wanaagsan inaan diidno ayana ma samaynayno takyiifku waa maxay takyiifku waa inaan idhaahno ilaahay uu soo degaayo saasoo kale u soo degaa oo adigu qaab aada u samaysay ilahay wuu soo degaa baan leenaha sax laakiin haddaad tidhahday saasoo kale u soo degaa adaa qaab u sameeyo waa khalad walaa tamhiilina waa maxay makhluuqa ilaahi iyo ilahay inaadan isku shabihin ilaahay waa xayi waa xayaata asaga uu gooniyo inaan aqoon adiguna xayi baa tahay laakiin xayaatada waa xayaato makhluuqo maskiin ah isma shabahan taad iyo tan ilaahay hadalkeenna inugu aadani waa inaan dadkii wanaagsanaa raacno saxaabadii nebi maxamed iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin iyo dadkii wanaagsanaa oo qur-aankan iyo sunnadan saa ula jaan qaaday inaynu raacno weeyaan alla laanta jannada waxaa gelaya oo laamaheeda iyo khayrkeeda guranaya qofka waddadoodii raacay numiruhaa waan socodsiinaynaa nusuusta sifaatka sariixatan xaalay tahay mid cadoo daahirkeeda aan ku socodsiinaynaa kamaa sidii atat ay timid kamaa sidii atat ay ku timid iyay kaga timid macnaha waxaa loola jeeda canillaahi wa rasuulihi alle iyo rasuulkiisa say uga timid ayaan u qaadanaynaa min hayri taxriifin anagoon leexinaynin min hayri taxriifin leexin la-aan aan alfaadii leexinayno walaa tactiilin diidid la'aan aanu diidayno ma diidayno wa hayri takyiifin qaabayn la'aan annagoon qaabaynaynin walaa tamhiilin iyo waxa weeyaan miihaal ahaan annagoon tusaalaynaynin bal qowlunaa hadalkeena aan ka diidhiganayno qowlu a'immati alhudaa hanuunka a'immadiisa hadalkoodii weeye duubaa laanta janna waxay u sugnaatay iyo wanaag oo dhan liman qofka bihadyihim saxaabada nebi moxamed waddadoodii qad ihtadaa ku dayda iyo dadkii wanaagsanaa wasamida nawca min atawxiidi towxiida ihbaatin bilaa tardiidi qad afsaxa alwaxyulmubiinu canhu faltamis ilhuda almuniira minhu labadaa bayd oo aan hadda ku dhawaaqay wuxuu kaga hadlayaa musanifku ilaahay towxiidkiisa in la sugo towxiidulihbaatkii aan kusoo dhex jiray soo garan maysaa soo laba tawxiid uma qaysamaynin kii koobaad muxuu ahay ashal casharka lo ka soo bilowday ihbaatu daati rabbi jalla wacalaa soo ma xasuusataa wasami ku magacow buu musanif ku leey alxamdu lilah wasami ku magacow daakan annawca ee nawca ah min atawxiidi tawxiidka xaggiisa xaaluu ka ahaday keliyeelidda towxiidda ihbaatin sugid keliyeelideed bilaa tardiidin adoon ka labalabaynaynin oo ka shakisanay wasami ku magacow daakan kee ibaatu daati rabbi jala wacalaa towxiid lihbaat ma xusutaa towxiid lmacrifati walihbaat somayna soo mare towxiid libaatkiibuu ishaaraya wasami ku magacow daakan oo casharkeena shalay ilaa halkaas ihbaatu daati rabbi laga bilaaba ilaa halkaanu sheegaya daakan annawca ee nooca ah min altawxiidi keliyeelidda xaggeeda xaluu ka ahaaday tawxiida ihbaatin sugid keliyeelideed leanna allah isu sugay asagaa tilmaamaha isku tilmaamay rasuulkiisuna waa ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam bilaa tardiidin shaki la-aan tawxiid lihbaat marka waa saas weeye waa rubuubiyadii iyo asmaa u sifaat qad afsaxa wuu caddeeyey alwaxyu waxyiga waa qur-aanka iyo sunnada almubiinu ee xaqa caddaynaya canhu towxiidka xaggiisa ayuu caddeeyey ah, qad afsaxa wuu caddeeyey alwaxyu waxyiga kitaabkii sunnadii weeyaan almubiinu ee caddaynaya xaqa canhu towxiidka noocaasoo towxiidu lihbaat iyo towxiidu lmacrifa ah wuu caddeeyo si fican buu uga hadlay faltamis raadi alhudaa hanuunka almuniira ee waddada kuu ifinaya minhu waxyiga ka raadi hanuun ma rabtaa waddada kuu ifiya xaqa ahaa waxyiga ilaahay ka raadiya meel kale ha ka raadin faltamis raadi alhudaa hanuun almuniira ee waddada kuu ifiyaya xaqa minhu waxyiga xaggiisa ka raadi laa tattabic aqwaala kulli maaridin qaawin mudillin maariqin mucaanidin falaysa bacda raddi da tibyaani mihqaalu daratin min aliimaani labadan bayd musanifku wuxuu kaga hadlayaa dadka ayagu dhumay kow makhluuqana inay baadiyeeyaan raba soo laba maaha labadaa qolo inaan la raacina la khilaafo dad ayagu iskoodba u dhumayba oo dhunsanba sidoodaba u dhunsanba baadiyeysan inay khalqiga dhumiyaanna raba labadaa qolo midna la raacin kuwa dhunsanna yaan la raacin kuwa dadka dhuminayana yaan la raacin laa ha raacin aqwaala kulli maaridin mid kastoo madax adag hadalko hadalkiisi maarid qofka aadka u madax adag weeyaan maaridku qaawin ee dhunsan mudillin dadkana dhuminaya maariqin islaamkiina ka dhex baxay mucaanidin ee weliba diidaya xaqa mucaanadadu waa diidmada fa laysa ma aha bacda raddi daa kan asaga ah diididdiisa gadaashiisa ma ahaanin atibyaani ee caddaynta ah mithqaalu darratin dhuracsa wax la ego min aliimaani iimaan ah intaasoo xaqa markii lagu soo caddeeyey qofkii intaa ka bacdi diida oo xaqii u hoggaansami waaya qadar yaroo iimaanana ma qadar yaroo iimaana ma leh marka laa tattabic ha raacin aqwaala kulli maaridin mid kasta oo madax adag hadalkiisa ha raacin haawin asagu dhunsan isagaa dhunsan mudillin dadkana dhuminaya maariqin ka dhex dusaya muxuu ka dhex dusayaa islaamki islaamkii buu ka dhex baxa mucaanidin ee weliba mucaanid oo xaqa diidaya oo aan u hoggaansamayn fa laysa ma aha bacda raddidaa daa kan wanaaggaahoo horoo lasoo sheegay radintiisa atibyaani ee weliba cad gadaashiisa kuma sugnaan midqaalu darratin dhuracsa wax la egoo min al iimaani iimaan ah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin